alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed qala almuصنif raximah اllah wاftarada allahu طaacatahu عlى jamiici الthaqalayn اljini wاlإns ilaahay wuxuu ku faral yeelay ateecitaanka rasuulka moxameda sala allahu alayh wasalam la ateecayo calaa jamiici haqalayni labada culculus dhammaantood baa lagu faral yeelay aljinni waalinsi jinka iyo insiga ayaa lagu faral yeelay dhammaantood haqalayn waxaa loo yidhi shaarixu waxa uu odhanayaa ibnu cuthaymiin wa likasrati cadadihim farabadnaantooda daraaddeed ay arlada cusleeyeen ayaa saqalayn loo yidhi ahlucilmi kalena waxay sheegaan saqalayn waxa loo yidhi maadaama ahlu takliif ay yihiin dembina ka dhici karo oo ay dembaabayaan dembigu inuu cusleeyaa laga tilmaamaya min xaysu alghaalib waayo badankoodu waxay yihiin qaar markaa lumay oo jinka iyo insiga badankoodu waa lumeen cidda hanuunsan ee jinka iyo insiga ka mid ah baa ka yar cidda luntay haddii tiro badnaan laga eegayana malaa'igtu waa ka tiro badan tahay marka saqale in ictibaarkaa loo yidhi baa asaxan in sha allah waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa dadow anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay kuu ilaahay soo diray baan ahay ilaykum uu idinka idiin soo diray jamiican xaala dhammaantiin tihiin ayaa laysoo kiin diray marka aayaddani waxay tilmaamaysaa dadkao dhan nabiga sala allahu alayh wasalam in loo soo diray waxaa kaloo u daliila qowluhu tacaala تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا oo nabigu salى اllahu عalيه wasalam caalamiintaba u digaayo oo loo soo diray ayaa aayaddaasina sheegaysaa wa akmala allahu bihi اddiin saas aawadeed qofka dafira oo yidhaahda risaaladda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam caam ma aha ama yidhaahda carab keliya loo soo diray oo cajamta looma soo dirin yidhaahdaa waa ku gaaloobaya liannahu yukadibu alqur'aan sababtuna waxay tahay qur-aankii buu beeniyey qur-aankiina waxa uu inoo sheegayaa nabiga sala allahu alayh wasalam in dadka o dhan loo soo diray saas aawadee ma islaamayo ilaa uu qiro in risaaladda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ay caam tahay oo dadka o dhan loo soo diray waxay kaloo culammadu sheegaan hadduu ruuxu yidhaahdo shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inaan raaca igu waajib ma aha oo inaan khilaafaa ii bannaan ama uu ictiqaadiyo cid uga bixi karta shareecada nebi maxamed sala allahu calayh wasalam inay jirto sidii markaa khadirba uga baxay shareecada muuse oo u khilaafay marka lafteeda waa ku gaaloobaya biijmaaci alculamaa waayo cumuumkii risaaladda ay ka hor imanaysa saas aawadeed buu sheekha musanifku ku daray nawaaqidda markuu ka hadlaayay islaamnimada burinaysa man ictaqada ana axadan yasachu lkhuruuju min shariicati muxamadi sala allahu alayh wasalam kama wasica alkhadira alkhuruuju min shariicati muusa faqad kafara ijmaaca qofka qofka caqiideeya qofka caqiideeya rumeeya in cid uga bixi karto shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam u khilaafi karto sidii khadirba u khilaafay shareecadii muuse ruuxaasi waa gaaloobay waana la ysku waafaqsan yahay gaalnimadiis khadirna shareecada muuse wuxuu u khilaafay inuu shareecada muuse raacaa waajibkuma ahayn waayo mursal uma ahayn oo isaga dadkii loo soo diray khadir kama mid ahayn dadkii loo soo diray nebi muuse kama mid ahayn khadir marka mursalun ila ma ahayn oo waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam wa kana الnabiy yubcathu ilى qowmihi khaasat wa bucithu ilى اnnaasi caama nebiga nebiyadii hore ka midii wuxuu ahaa mid qoladiisa si gaara loogu soo diro wa bucithu ila annaasi caama anigana dadkao dhan baa lay soo diray guud ahaan sidaasuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam marka risaaladda muuse waxay ahayd khaasa khadirna markaa kuma wajahnayn inuu raacana waajib kuma ahayn laakiin khadir hadduu noolaan lahaa shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam kama bixi kareen qiida unmula xubintaa in la eg ama ciddidaa in la eg kama bixi kare waatuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum ma xalla lahu ila an yatabicanii hadduu muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna joogi lahaa ou hadda joogi lahaa uma bannaanaateen inuu aniga i raaca mooyaane wax kalaba uma bannaanaateen wa akmala allahu bihi ddiin ilaahay waa dhammaystiray bihi nebi moxamed sala allahu alayh wasalam sababtiisa wuxuu ku dhammaystiray addiina diinta waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii maantadan akmaltu lakum diinakum waa idiin dhammaystiray idinka diintiinii wa atmamtu calaykum nicmatii waana idinku taam yeelo idinku dhammaystiray nicmadayda ayuu allah yidhi wa radiitu lakum alislaama waa idinka raalli noqday idinka islaamnimada diinan xaal ay diin tahay baan raalli idinka noqday wa xaala laazima islaamku mar walba waa diin aayaddanna wuxuu ilaahayna ugu sheegayaa inay diintu kaamil tahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam intaanu dhimanin inuu ilaahay diinta dhammaystiray saas aawadee wax ziyaada uma baahna diintu waa inaan waxna lagu kordhin waxna laga dhimin siday tahay waa in loo qaataayo loo raacaa wixii lagu darsadee lagu kordhiyaana waxay noqonaysaa bidca bidcaduna waa baadi wa iyaakum wamuxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar diintii ilaahay waa dhammaystiray waa kaamil aayaddani waxay ka mid tahay adilada qur'aaniga ee loo soo qaato calaa raddi lbidac bidaca in la radiyo aan la aqbalin waayo shay hadduu kaamil yahay oo dhammaystiran yahay in la yidhaahdo waa dhammaystirayaayo waxbaan ku kordhinayaa dee ma suuragal ah shayga wax lagu kordhinayo ee waxaa lagu kordhinayaa uu ku wanaagsanaanayo oo korarkaasi uu wanaag noqonayo macnaheedu waxay tahay markii hore aanu kaamil ahayn oo dhammaystirnayn ee intani waa ka dhinnay aayaddana waxay soo degtay nebigu intaanu dhiman sala allahu alayh wasalam muddo yar ka hor bay soo degtay yowmu carafa ayaa nabigu sala allahu alayh wasalam isagoo carafo taagan xajat lwadaac aayaddani ku soo degtay wuxuu dib u sii noolaa sagaashan maalmood inaan gaadhaynin oo ka yar ayuu dib usii noolaa intii ka dambaysay waa la oofsaday aayaddan dabadeedna taxliil iyo taxriim wax ku saabsani ma soo degin ee axkaamti iyo shareecadu kaamil bay ahayd oo waa dhammaystirnay markii aayaddani soo degtay waa jirta aayaad qaarkood soo degay ama waxii nebiga sala allahu alayh wasalam loo waxyooday aayaddan dabadeed laakiin kumay saabsanayn axkaam iyo taxliil iyo taxriim kumay saabsanayn ashyaada dambe markii dambe loo waxyooday wuxuu kaloo aayadda ilaahayna uu sheegayaa diinta uu ka raallida yahay inay tahay islaamka halkaana waxaa laga qaadanayaa diinaan islaam ahayn inaanu ilaahay aqbalaynin markuu nebi moxamed soo diray dabadeed diimihii hore waa mansuukh waa la nasakhay waxaa naasikha oo ay waajib tahay in la raaco diinta nebi moxamed sala allahu alayh wasalam lagu soo rogay marka cidnaba laga aqbali maayo diin aan islaam ahayn allah wuxuu yidhi wman ybtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin kii raadiyo oo doona islaamka waxaan ahayn kii raadiyo oo doona islaamka shay aan ahayn doona xag diin ahaan u doona laga aqbali maayo aakhirana wuxuu noqonayaa kuwa khasaaray ayuu ka mid noqonayaa saas aawadeed shareecada nabi maxamed sala allahu alayh wasalam cidda rumayn weyda oo raaci weydaa walow sharaaicdii nebiyadii horeba ha u abtirsatee iyadoo shareecadii nebi maxamed soo gaadhay cidda raaci weyda shareecada nebi maxamed waxay noqonayaan gaalay noqonayaan naarta inay ku waarayaan ha u abtirsado inuu haysto shareecadii muuse ama shareecadii ciise mar haddii shareecadii nebi maxamed soo gaadhay waajib waxaa ku ah shareecada nebi maxamed inuu raaco nebi maxamedna dadkao dhan baa loo soo diray waa kaa sheegaya nebigu sala allahu aleyh wasalam hadduu xataa muuse noolaan lahaa nebi muuse maa xalla lahu ilaa an yatabicanii uma xalaal noqoteen oo uma banaanaateen buu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam inu aniga raaca mooyaane wax kale yacni tawraaddii lagu soo dejiyey inuu raaca uma banaanaateen ee qur-aanka iyo waxyiga nebi maxamed sala allahu alayh wasalam lagu soo rogay inuu raaca waajib ku noqon lahay saas aawadee nebi ciise markuu soo dego aakhiru zamaanka waxa uu ku camal falayaa oo ku dhaqmayaa oo ilaahay ku caabudayaa shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyadoo isagaba kitaab lagu soo dejiyey kitaabkii injiil waayo kitaabkii injiile lagu soo dejiyey ma raacayo nebi maxamed waa loo soo diray dadkao dhan marka maadaama dadkao dhan loo soo diray in waxa weeye ay raacaan waajib bay ku noqonaysa waاdaliilu calى mowtihi salى اllahu alayh wasalama qowluhu tacaala inaka mayit wainahm mayituun xadiis buu nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam wاladii nafsii biyadih لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار xadiidka saxiixaynka nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ilaahay baan ku dhaartaye ruux ummaddan ka midi ima maqlo ruuxaasoo ama yahuudiya ama kiristaan ah oo dabeedna ima rumayn waayo hadduu sidaasi ay dhacdana naar buu gelayaa marka naarta inuu gelaayo ku waarayo oo abadal aabaad ku jiraayo ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam sheegay waddaliilu calaa mawtihi sala allahu alayh wasalama qowluhu tacaala daliilka u daliilka ah calaa mawtihi geerida nabiga sala allahu alayh wasalam u daliilka ah inuu dhintay u daliilkaahi qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun adigu waad dhiman doontaa nebi moxamedow sala allahu alayh wasalam wa innahum mayituun iyaguna waa dhiman doonaan uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun intaa dabadeed idinku maalinta qiyaamo gudaheeda rabbi agtiisaa ku doodaysaan oo gaalada iyo markaa mu'miniintu ilaahay agtiisa ay ku doodayaan oo nebiyada iyo ummaduhu ilaahay agtiisa ay ku doodayaan ummadihii baa la weydiinayaa la odhanayaa ma diintii maydin soo gaadhsiiyeen markaasaa nebiyaduna odhanayaan waa gaadhsiinay markaasaa gaaladii waxay doonayaan inay dafiraan ay odhanayaan ilaahay ow cid noo timi oo wax noo sheegtayba ma jirto nebiba nooma iman waxay is odhanayaan dafiraaddu bal inay wax idin tarto maa jaaana min bashiirin walaa nadiir waxay odhanayaan cid noo digta iyo cid wax noo sheegta nooma iman nebiyadii baa la weydiinayaa markaasaa nebi waliba odhanayaa ilaahayo waa gaadhsiiye dooda nebiyada iyo ummaduhu doodayaan waa taas marka iyagii dafiraad istaagaan ayaa nebiyadii la odhanayaa yo idinka markhaatiya ah inaad gaadhsiiseen ilaahay waa og yahay laakiin inuu xujada iyo ku muujiyo oo markaa gartu ku caddaato ayuu doonayaa laakiin allah xaqiiqada waa og yahay wax ka qarsoonna ma jiraan markaasaa nebiyadii waxay odhanayaan ilaahayow waxaa nooga markhaatiya ummatu muxamed baa nooga markhaatiya sala allahu alayhi wasalam ummatu muxamed baa la weydiiyaa markaasay waxay yidhaahdaan ilaahayow nebiyadu waa gaadhsiiyeen iyagaa diilay markaasaa ummadihii gaaladii waxay yidhaahdaan ilaahay ummatu maxamed waaba naga dambaysay isku waktiba maanu ahayn say noogu markhaati kacayaan siday noogu markhaati furayaan haddaanaan isku waktiba ahayn way naga dambeeyeen markaasuu ilaahay weydiiyaay oo ku yidhaahdaa sidaa ugu markhaati furteen markaasay waxay yidhaahdaan ilaahay oo rasuul baad noo soo dirtay kitaab baad ku soo dejisay adaa kitaabka ku sheegay in ummadahaasi in nebiyadaasi gaadhsiiyeen adaa kitaabka ku sheegay in nebiyadaasi gaadhsiiyeen kitaabkii aada u soo dhiibtay iyo risaaladii u soo dhiibtay oo iyagu ay beeniyeen qowlkaaguna waa xaq siday ugu markhaati furayaan waa saas ashyaa badan oo kaleo ku markhaati furaysaa waa jirtaa hadday malaa'igta tahay haddii waraaqihii laga qoray tahay ay malaa'igtu qortay haddii arladii ay ku taagnaayeen tahay ashyaa badan baa ku markhaati kacaysa mar waxay doonaan inay dafiraanba inay gaalnimo ku sugnaayeen uma lam takun fitnathm ila an qaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin mar kale waxay dafirayaan oo odhanayaan ilaahay ow gaalnimo anagu laba lamaanu imanba muwaxidiin baanu hayn mu'miniin baanu hayn maa kuna mushrikiin gaalo ma baanu ahayn keligaa baanu ku markaasaa waraaqihii laga qoray baa ku markhaati kacaya malaa'igtii baa ku markhaati kacaysa arladii ay ku taagnaayeen baa ku markhaati kacaysa markaasay markaana waxay yidhaahdaan ilaahayow cid waliba liddi bay nagu tahay oo kii gaalkaa wuxuu yidhahdaa ilahu cidaan naftayda ahayn hay maqlin sow dulmi igamaad badbaadin haa cidaan naftayda ahaynba ha i cid waliba ageenis bay iga tahay naftayda keliya i maqal ilaahay wuxuu yidhahdaa waa yeelay afkaa laga xidhaa xubnihiis iyo jidhkiisa hadla alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanuu yaksibuun afka marka laga xidho ayaa gacmahooda iyo adimadooda iyo jirhkooda kale ayaa hadlaya oo markaasay ku markhaati furaya aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegay innaka mayitun wa inahum mayituun adigu waad dhimanaysaa nebi maxamedow sala allahu alayh wasalam iyaguna waa dhiman doonaan gaaladii baa waxay yidhaahdeen natarabbasu bihi rayba almanuun waxaanu la sugaynaa muxamed geeridaanu la sugaynaa geeridaanu la baxnaaninaynaa waa dhimanaya markaasuu ilaahay wuxuu yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun adna waad dhiman doontaa iyaguna waa dhiman doonaan markaa nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu dhimanayo ayuu lahay aayaddan ku sheegay mayituna waxaa loo jeedaa yacni waad dhiman doontaa oo ciddan weli dhiman laakiin dhiman doonta ayaa waxaa la yidhaha mayit ama ka ficlan dhintay waxaa la yidhahdaa mayt marka la takfiifiyo waa ka ficlan dhintay mayit marka la tasqiiliyana waa kaan dhiman laakiin dhiman doona tafriiqaasina waa aglabi waata laga soo naqliyo abu camr ibn alcalaa inuu yidhi watas'alunii tafsiira maytin wa mayitin fadunaka qad fasartu in kunta tacqilu faman kana daa ruuxin fadaka mayitun wama lmayitu ila man ila alqabri yuxmalu wuxuu yidhi waxaad i weydiinaysaa mayit iyo mayit tafsiirkoodaad i weydiinaysaa iga qaado waan kuu fasiray haddaad weeleynayseen faman kaana daa ruuxin fadaaka mayitun kii naf u saaxiib naftu wali ku jirto mayit baa la yidhaahdaa wama almaytu ilaa man ila alqabri yuxmalu mayit oo mukhafafana lama yidhaahdo mooyaane ka xabaasha lagu sido ee naxashka saaran ee ficlan dhintay buu ujeeda marka nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waa dhintay saynu shalayba soo sheegnay ruuxa dafira oo yidhaahda nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ma dhiman wuxuu beeninayaa qur-aanka ayuu beeninayaa waayo allah baa sheegay inuu dhimanaayo marka waxaa ka dhalanaya hadduu yidhaahdo nebigu ma dhiman mana dhimanaayo takdiib lilqur'aan baa ka dhalanaya in qur'aankii la beeniyo waayo allah baa yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun barzakha ama xabaalaha xabaasha in lagu nool yahay waa jirtaa nabi maxamed nabi maxamedna sala allahu alayh wasalam xabaasha gudaheeda waa ku noolyahy laakiin noloshaasi waa nolol ka duwan noloshan adduunyada waa nolol kayfkeeda iyo qaabkeeda aynaan garanayn tan adduunyadana waa ka duwan tahay ruuxdiisu waxay jirtaa aclaa cilliyiin dara darajaadka jannada meesha ugu sarraysay ku sugan tahay haddana tacalluq iyo xidhiidh bay la leedahay yacni markaa jasadkii nebiga sala allahu alayhi wasalam amaa warka dadka qaarkood ay yidhaahdaan nebiyada ruuxdooda si dhammaystiran baa loogu soo celiyaa oo wakti yar bay naftuba ka maqan tahay yacni waxa weeye ta noocaasi waa mid aan saxiix ahayn arwaaxda nebiyadu waxay ku sugantahy aclaa ciliyiin darajaadka jannada halka ugu sarraysay ku sugantah xadiidka sheegaya maa min axadi yusalimu calaya ilaa radda allahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi asalaam oo sunanka qaarkood ay soo wariyeen culamada qaarna ay taxsiiniyeen laftiisu ma tilmaamayo ruuxda nebigu sala allahu alayh wasalam iyo naftiisu inay qabriga ku jirto oo jasadka ku dhex sugan tahay wuxuu tilmaamayaa marka nabiga la salaamo oo assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wa barakaatuhu la yidhaahdo ila muslim kastaaba markuu atixiyaadsanayo nebiga waa salaamaya in ilaahay ruuxda u soo celiyo si uu salaamta uga celiyo celintaa looma jeedo aclaa cilliyiin bay ka imanaysaa oo qabriga gudihiisuunbay ku sugnaanaysaa oo jasadkay ku jiraysaa ahlu cilmiga qaarkood waxay tilmaameen sida al sida alcalaamat bnu lqayim iyadoo ruuxdu sarraysa oo xaggii marka ciliyiinta ay jirto ayaa haddana nooc radiya la samaynayaa oo si ay ugu tacalluqaysaa jasadka taasoo uu ku radin karo yacni salaamta kamanay iman yacni xaggii ay jirta ee sare waana dhici kartaa tawafiguba siduu u qaybsamay inuu raddiga laftiisu qaybsamo oo ruuxu markuu hordo ruuxu markuu hordo naftiisii waa la qabtay sibaa loo qabtay sina waa u joogtaa allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha marka tawafigaasi waa tawafin duuna tawafin kayfkiisa iyo qaabkiisana garan mayno qofki waa kan waa nool yahay waa neefsanaya waa dhaqdhaqaaqaya haddii marka wax lagu dhufto waa damqanaya haddana naftiisii waa la qabtay baa la yidhi oo tawafi baa lagu iطlaaq marka ruuxdu iyadoo ay sarrayso bay haddana jasadkii ku tacalluqi kartaa alcalaamatu bnu lqayim wuxuu yihi sida markaa qoraxduba iyadoo samaawaadka ku jirto ilayskeedu ina ugu imanayo oo shucaaceedu ina markaa diirinayo oo ina kulaylinayo waxna inoo iftiiminayo saasoo kale a ruuxdu iyadoo sarraysa haddana jasadkii ay ugu soo tacalluqayso tacalluqa ay ku soo tacalluqayso ayaa laga tilmaamayaa nooc raddiga amaa qowlka odhanaya ruuxda kaamil baa loo soo celiyaa jasadka ay ugu sugnaataa oo siduu markii horeba u noolaabuu u noolaanayaa ruuxu markuu barsakha ku jiro ama nebiyadu u noolaanayaan ay u qaateen xayaatul ambiyaa inay tahay fi lqubuur yacni nolol dunyawiya inay la mid tahay warka noocaasi waa mid baatil aan saxaabaduna waa dhacday markii hore inay isku khilaafeen oo musiibada culayskeeda ay dareemeen oo ay taa la wareereen way dhacday inay isku khilaafeen nebigu miyuu dhintay mise ma dhiman laakiin bacda dalik waxay isku waafaqeen inuu nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam dabeedna sidii bay ku tajiisiyeen oo ku diyaariyeen sidii bayna ku aaseen waa ka abu bakar asidiiqu alakbar ugu khudbadeeyey saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam man kaana yacbudu muxamadan fa ina muxamadan qad maat saxaabadiina cidi kuma ictiraadin waa ku ijmaaceen saxaabadu sheikhu wuxuu yihi raximah llah wاnnaasu ida maatuu yubcathuun dadku markay dhintaan waa la soo saarayaa yacni qiyaamada ayaa la soo saari doonaa baa loo jeedaa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay oo yidhi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa arladaanu idinka abuurnay haadu waxay u noqonaysaa wa fiiha nuciidukum arrada gudaheedaanu idinku celin doonaa wa minhaa nukhrijukum arlada xaggeedaanu idinka soo saari doonaa taaratan ukhraa mar kale aanu idinka soo saari doonnaa arladu ilaahay naga abuuray maadaama aadam oo aabbaheen ah ciid laga abuuray ilaahay arladu inaga abuuray arladaanu inagu celinayaa oo bimacnaa dadku markay dhintaan dee arladunbay dib u gelayaan waa la xabaalaya waa la aasayaa haddaan xataa la aasin oo ay dhacdo bini aadamka qaar in arlada korkeeda markay ku dhinteen lagaga tagoo loo daayo ciidduun baa dib u cunaysaa kamuu bixin in arladii lagu celiyo haddaan xataa ficlan la aasin wa qawluhu tacaala waxaa kale u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi wallahu anbatakum min alardi nabaata ilaahay waa idin soo bixiyey min alardi arlada ayuu idinka soo bixiyey nabaatan ay imbaatan soo bixin buu idinka soo bixiyey ama nabaatan ay fa nabadtum nabaatan waa soo baxdeen yacni bixitaan baa soo baxdeen uma yuciidukum fiiha wa yukhrijukum ikhraaja intaa dabadeed waa idinku celinayaa ilaahay arlada gudaheeda wayukhrijukum waa idin soo saarayaa ikhraaja soo saaris buu idin soo saaraya dadka sidaa loo soo saarayana nabigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam in arlada roob ku da-ayo oo samada roob culus inuu ka soo da-ayo ayuu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam oo arlada ku da-ayo roob biyihiisu culus yihiin ayuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam oo ka kamaniyi rijaal yacni qara biyihiisu ay leeyihiin sida manida oo kale ah xagga qarada baa arlada ku di'i doona markaasaa dadku xabaalahooda sida nabaadku u soo baxay uga soo baxayaan wa bacda albacsi muxaasabuun soo saarista dabadeedna dadku waxay yihiin qaar la xisaabaayo wa majziyuuna iyo qaar la abaal marinayo biacmaalihim sababtii camalladooda laga abaalinayo laga abaal marinaayo hadday khayr tahay iyo hadday shar tahayba waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay oo yidhi ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سو إلهي وابال مريو كوي حما تضفلي بما عملوا أي بالذي عملوه كي سميين وقابل مريو ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى iyo si uga abaalmariyo kuwii samafalay tii wanaagga badnayd uga abaalmariyo janno ah alxusnaa waxaa loo jeedaa jannada marka dadka in mid walba la abaal siinaayo in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun ayaa aayaddu ku tusinaysaa oo laga qaadanaya alxusnana waxaa loo jeedaa waa jannada waayo jannadu waa wanaag badan tahay wa bacda albacsi muxaasabuun xisaabta dadka la xisaabaya qaar waxay u qaybsantaa xisaab culus oo aada loo tafniidayaa la xisaabaya qaarna waxaa la xisaabayaa xisaab sahlan oo mu'miniinta waxaa la xisaabayaa xisaab sahlan baa la xisaabayaa fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaabtaa sahlanna waxaa looga jeedaa cardi in si gaara ah ilaahay ugu bandhigo camalkii xumaaya qofka muuminku sameeyey isagoo u xil qarinaya isagoo u xil qarinaya oo aan fadeexadinayn sida xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyeyba sheegayo oo ilaahay qofka muuminku soo dhoweeya xaggiisa u dhoweeya ilaa uu asturkiisa saaro markaasuu ku yidhaahdaa maalin heblaayo waxaa ma samaysay markaasuu yidhahdaa haa maalin heblaayo markaad halkaa joogtay waxaa ma samaysay markaasuu yidhahdaa haa wuxuu dembi cimrigiisa sameeyey baa loo taxaa oo isaguna mid walba qiranayo u leeyahy ha ha ha markuu is yidhaahdo halaagsan tahay haddaba ayaa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa fa innii akfiruhaa laka alyawma kama satartuhaa calayka fi ddunya maanta waa kuu dhaafayaa sidaan adduunyadaba kuugu xilqariyey oo aanan kuu kashifin ayaan maantana kuu dhaafayaa ama dadka xunxun khalaa'iqdii oo dhan oo wada tuban ayaa korkooda looga dhawaaqaya loo odhanayaa hebel hebel oo xumaantiisii halkaa laga fadeexadinaya nacuudu billahi min dalik marka xisaabta sahlan waxaa loo jeedaa bandhiggaas mu'miniinta camalkooda loo bandhigayo oo si loo xil qarinayo loogu bandhigaayo waatuu nabigu yihi sala الله عليه wasalam xadiis kaloo saxiixa man xusiba cudib kii la xisaabo waa la cadaabaa markaasaa caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay tidhi yaa rasuula allah sawtuu ilaahay yidhi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira yani kii la xisaabo waa la cadaabaa macnaheedu maxay tahay sawtuu ilaahay yidhi wakhti dambaa la xisaabi doonaa ruuxa muuminka kitaabkiisa midigta laga siinaayo xisaab sahlan marka kaa badbaadaya muuminkaba sawtaa la xisaabaya wuxuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam inama dalika alcardu walakin man nuuqisha alxisaabu cudib markii hore wuxuu yihi man xuusiba cudib laakiin macnaha u marka dambe caddayn doona uga jeedi wuxuu idhi caaishaay kaagaa aad sheegaysaa bimacnaa aayadda aada soo u soo qaadatay ee xisaabta sahlan ahi waa bandhig waa cardi ruuxa camalkiisa si hoosta loogu bandhigo walaakin man nuuqisha alxisaabu cudib ha yeeshee kii xisaabta la tafniido aada loo baadh kaas waa la cadaabaa nebiyada ma la xisaabayaa mise lama xisaabaayo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen arrinka tabliiqa iyo gaadhsiinta ku saabsan baa lagu xisaabaya waana arrinka doodu ka dhacayso ay ummadaha gaaladu kula doodayaan nebiyada laakiin xisaab kale inaan la xisaabayn waa la isku waafaqsan yahi xataa taa tabliiqana culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xisaab laguma itlaaqayo sidaas aawadeed waxay markaa ku tegayaan yani marka culamada qaarkood inay nebiyadu mustasnan ka yihiin xisaabta xataa tayasiirka ah wa xataa xisaab sahlan aan la xisaabay waayo nebiyadu qad jaawazu lqandara tabliiqa in la weydiinaya waa jirta ama xisaabha lagu ilaaqa ama yaan lagu ilaaqin waman kadaba bilbacsi kafar sheikhu wuxuu uhi raximahu llah kii beeniya bacsiga ama qiyaamada kafara waa gaaloobay waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisuu ilaahay uu yidhi zacma aladiina kafaruu an lan yubcasuu waxay maleeyeen kuwii gaalada ahaa inaan la soo saarayn bay maleeyeen qul balaa warabbii latubcatun qul waxaad ku tidhaahdaa bala warabbii latubcathun haa ilaahay baan ku dhaartay oo waa laydin soo saarayaa oo waa laydin soo saaraya oo waa laydin soo saaraya huma latunabba'unna intaa dabadeedna waa laydinka warramaya oo waa laydinka warramaya oo waa laydinka warramaya waxay ka dhigan tahay ficilka in saddex goor lagu soo celiyey nuunu tawkiidka musaqalkaa maadaama la geshay oo waxay culamadu yidhahdeen sida nuxaadda qaarkood ay tilmaameen oo kutubu naxwi qaarkood ay qorayaan haddii ficilka t nuunu tawkiid haddii ficilka nuunu tawkiid mukhafafa la geliyo wuxuu ka dhigan yahay ficilka in laba goor la sheegay haddii nuunu tawkiid musaqala la geliyona wuxuu ka dhigan yahay in saddex goor la sheegay buu ka dhigan yahay waxaa laydinka warramayaa bimaa camiltum kaa samayseen baa laydinka warramaya ama bicamalikum masderiyo in la yidhaahdaa fiican bimaa camiltum ay bicamalikum camalkiinaa laydinka warramaya wadalika cala allahi yasiir kaas oo soo saarista ah iyo ka warramista ah madkuur buu u noqonayaa ishaaradu madkuurkaasina hoosta laba shay buu ka yahay waa soo saaris iyo uga warran ilaahay waa u sahlan yahay oo waa u fudud yahay bacsiga ama qiyaamada haddii la dafiro waa gaalnimo horena waa usoo sheegnay sheekuna halkan matniga ayuu ku keenay aayaddana waa u daliishaday aayaddana waxau ilaahay noogu sheegay cidda malaynaysa inaan la soo saarayn inay yihiin gaalada waxaa laga qaadanayaa dafiraadda qiyaamada la dafiraa inay tahay kufri inay tahay baa laga qaadanaya arkaanta iimaanka inay ka mid tahay in qiyaamada la rumeeyo rukni arkaanta iimaanka ka mid a ah hadduu ruuxu beeniyana waa ku gaaloobaya ilaahayna wuxuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dhaarto ayuu ilaahay amray qul balaa warabbii latubcathun qur-aanka gudihiisa saddex goor baa ilaahay nebiga amray sala allahu alayh wasalam inuu dhaarto saddexda goorba qiyaamadu inay xaq tahay inuu ku dhaarto ayaa la amray saddexdaba sheikhu wuxuu yihi raximah llah wa arsala allahu jamiica arusuli mubashiriina wa ilahay waa soo diray jamiica arusuli rasuullada dhammaantood buu soo diray mubashiriina xaalay bushaaraynayaan buu soo diray wa mundiriina iyo xaalay digayaan ayuu soo diray waddaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul ay arsalnaa rusulan waxaanu soo diray rasuullo rasuulladaasoo mubashiriina bushaaraynaya oo janno ku bushaaraynaya iyo raalli ahaansho ilaahay cidda ateecda cidda ateecda ugu bushaaraynaya janno iyo raalli ahaansho ilaahay ugu bushaaraynaya wa mundiriina iyo rasuulla digaya waxay ka digayaan naar bay ka digayaan oo ciddii caasidoo khilaaftoo diidaa waxay uga digayaan naar waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisu allah u yidhi rusula mubashiriina wa mundiriina ay arsalnaa rusulan rasuullaanu soo diray rasuulladaasoo mubashiriina bushaaraynaya wa mundiriina digaaya waxaanu u soo diray lianlaa yakuuna linnaasi si aanay ugu sugnaanin linnaasi xaal xujada soo socotaa dadka ay u sugan tahay aynay u sugnaanin cala allahi allah korkiisa aynay ugu sugnaanin xujatu wax xujo ay bacda arusul ay bacda irsaali arusul rususha markii la soo diray dabadeed yacni dadku si aynay gar u helin oo ilaahay gar aynay ugu yeelanin oo cudurdaarka loo jaro oo gar loo waasiiyo ayuu ilaahay rasuullada u soo diray markay rasuulladaasi dadka u yimaadeen oo u digeen oo xaqa u sheegeen dabadeed dadku gar kuma helayaan xumaanta ay la yimaadeen iyo gaalnimaday ku sugnaadeen waayo faqad acdara man andar waa cudurdaar dhameeyey oo waa cudurdaar suuliyey kii digay marka waa loo digayaa marka loo digo oo xujada lagu oogo oo loo caddeeyo dabadeed wax gara kuma yeelanayaan xumaanta ay la yimaadeen ku sugnaadeen marka qadcan lilmacdira cudurdaarada in la jaro daraaddeed baa loo soo diray rasuullada haddaan rasuullada soo diri lahayn dadku nooc garay heli lahaayeen markay yidhaahdaan ilaahay ow maxaad nagu cadaabaysaa cid wax noo sheegta oo maanu aragin nooc garay taasi noqon lahayd haddaba si markaa gartaa loo suuriyo oo xujadaa loo gooyo oo dadku wax gara aynay u helin ayaa rasuullada loo soo diray si ay xujadii u ogaan oo arrinka u caddeeyaan rasuullada uu ilaahay soo dirayna sida axaadiista qaarkood ku soo aroortay waa saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul xadiis saxiixana lagu soo wariyey oo sheegaya rasuullada tiradoodu inay yihiin saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul inay yihiin riwaayaadka qaarkood oo saddex boqol iyo markaa saddex iyo toban sheegayana waa jiraan laakiin riwaayada badani ahlu cilmiga qaarkoodna ay saxiixiyeen waa inay saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul ay ahaayeen rasuulladu xadiidka sidaa ku soo aroorayna waxaa soo wariyey ibnu mandah iyo ibnu xibbaan iyo tabaraani kabiirka awsadka iyo xaakim baa soo wariyey alxaafid ibnu mandah waa saxiixiyey ibnu xibaan waa saxiixiyey xaakim waa saxiixiyey albani waa saxiixiyey asheekhu alalbanina waxa uu ku soo arorinaya silsilatu axaadiis saxiixa mujalladka lixaad ayuu ku soo aroorinayaa safxadda saddex boqol iyo saddex iyo lixdan raqamka xadiidkuna waa laba kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo lixdan rasuul iyo nebi farqa udhexeeyana horeynu uga soo hadalnay nebiyadu waa ka badnaayeen rasuullada waayo rasuullada dhammaantood waa nebiyo nebiyo kalean rasuullo ahaynna waa jiraan waatay culammadu yidhaahdaan kulu rasuulin nabiyun walaysa kulu nabiyin rasuula rasuul kastaa waa nebi yacni rasuul kasta oo min rusuli lbashar ka midii waa nebi walaysa kullu nebiyina rasuula nebi kasta rasuul ma aha ee bacdigood oo nebiyada ka mida ayaa rasuul la-a bacdigoodna ma aha nebiyada cadadkooda ma la garanayo iyaga mise lama garanayo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan nebiyada tiradoodu waa boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi weeye waxaanay u cuskadeen xadiis ku soo arooray mawduuca oo sheegaya cadadka nebiyadu inay intaa yihiin xadiidkana bacdu ahlicilmi ayaa saxiixiyey sida ibnu xibbaan wagayruh bacdina waa taxsiiniyeen riwaayada ibnu xibaan soo wariyeyna waxaa ku jira nin daciifa ah, bal matruka oo ah. ibraahim ibnu hishaam alkhasaani la yidhaahdo ninkaasina waa matruuk bal qad kadabahu bacduhum laakiin xadiisku turuq badan oo kaleu leeyahay saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay u quweeyeen culamada quwaysayna waxaa ka mid ah الشhيkh العلاmة محamed نaصir الdin الأlbani raximah الlah oo waxau yihi wuxuu leeyahay saddex dariiq oo kala duwan marka duruqdaasi waa isquweynaysaa waa صaxiixu ligayri cadadka nebiyadu ama cadadka rusushu waa صaxiixu lidati lakin cadadka nebiyadu xadiidkaa sheegaya waa صaxiixu ligayri baaxisiinta qaarkooda xasanu ligayrihi ku tegayna waa jiraan bacdu cilmi oo yidhi xadiiskaasi ma asixin oo cadadka nebiyada waxba kama asixin markaa sheegayna waa jiraan laakiin waxaanu ictiqaadinaynaa inay ka badnaayeen rasuullada laakiin tiradooda waa ka gaabsanayna culamada waaweyn qaar ka mid ah oo sidaa ku tegayna waa jiraan in tirada nebiyada in la jazmiyo cadad mucayana laga gaabsanayo maadaama xadiiska sixadiisa wax ku sugan yihiin waxaana filayaa fatwo sheekh ibnu baas uu leeyahay inay tawaqufkaa sheegaysay cadadka laga tawaqufaayo cadad mucayana la jazminayo وأwlهm nuux عalayhi الsalaam rasuullada waxa ugu horeeyey nuux calayhi الsalaamu nabadgelyo korkiisa ahaatee wa aakhiruhum muxamadu salى اllahu عalayh wasalam waxaana ugu dambeeyey rasuullada muxamed baa ugu dambeeyey salى اllahu عalayhi wasalam والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى دليلك أو دليلك أكتسنا إياه على أن أولهم إن كيوه الرئي رسول الله نوح نوح وها عليه السلام نبت قلي كركي سهاته قوله تعالى هذا الكو إلهي لباو دليله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده allah wuxuu yidhi annagu waa u waxyoonnay adiga ayaanu ku waxyoonnay kamaa awxaynaa ay iixaa'an ka iixaa'inaa waxyood la mida waxyoodkayagaan u waxyoonnay ilaa nuuxi nuuxaan u waxyoonnay waxyood la midaanu ku waxyoonnay iyo waalnabiyiina min bacdih iyo nebiyadii ka dambeeyey waxyoodkaan u waxyoonnay waxyood la midaanu ku waxyoonnay saasuu ilaha yidhi markaa sheikhu waxa uu tilmaamay rasuullada in nuux ugu horreeyey haddaba nebiyada yaa ugu horreeyey nebiyada waxa ugu horreeyey nebi aadam baa ugu horreeyey xadiis saxiixana ku soo arooray in nabiga la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam oo la yidhi aadama wuxuu ahaa nebi markaasuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam kaana nabiyan mukallaman wuxuu ahaa nebi lala hadlo oo bimacnaa ilaahay la hadlo xadiidka aynu soo sheegnay ee sheekh albani uu leeyahay waa saxiix lidaatih culamada kale marka xaafid ibnu manda iyo xaafid ibnu xibbaan iyo xaakim iyo kayruhum ay saxiixiyeen ayuu ku jiraa yacni qadarkaasina kana nabiya mukallama haddaba rasuul miyuu ahaa aada mise ma ahayn taa waxaa ku jira khilaaf oo bacdu ahli cilmi ayaa waxay yidhaahdeen rasuulna waa ahaa nebina waa ahaa bacdu ahli cilmi ayaa waxay yidhaahdeen aadam rasuulna waa ahaa nebina waa ahaa laakiin sida saxiixa ah waa inaanu aadam rasuul ahayn ee uu nebi keliya ahaa sidaasaa saxiixa rasuul ka horreeyey nuux miyuu jiraa mise ma jiro bacdu ahlicilmi waa isbaatiyeenoo waa sugeen laakiin qowlka xaq ee qawiga ahi wuxuu yahay rasuul nuux ka horreeyey ma jirin rasuulkii ugu horreeyey sida shiikuba inoo sheegay ou ilaahay soo diraa wuxuu ahaa nuux amaa aayadda uu shiiku u daliishaday nowcan maa istidlaalka waxbaa ku sugan waayo nuux in loo waxyooday ayaa aayaddu sheegaysaa nebiyadii ka dambeeyana loo waxyooday laakiin may nafyin cid nuux ka horraysa in loo waxyooday may nafyin markaa daliil aayadda uguma jiro inuu awalu rasuul yahay weliba aayadda lama odhan wاrusuli min bacdih ee wالnabiyiina min bacdihi baa la yidhi xasrinna kuma jirto saas aawadeed waxaa munaasib u ahayd ama ku fiicnayd inuu xadiidka daliishado ayaa uga fiicnayd inuu aayadda daliishado xadiiska xadiisu shafaaca inay dadku nuux u tegi doonaan fayaquluuna lahu anta awalu rasuulin bacasahu allahu ilaa ahli lard adigu waxaad tahay rasuulkii ugu horreeyey oo ilaahay u soo diro cidda arlada ku sugan marka awalu rasuul inuu nuux yahay ayaa xadiisku sheegaya nebiyada iyo rasuullada waxaa ugu dambeeyey nebi moxamed sala allahu alayh wasalam sheekhuna wuxuu yidhi wa aakhiruhum muxamadu sala allahu calayh wasalam nebi moxamed in nebiyada lagu khatimayo rasuulladaba qur'aankuna waa sheegayaa axaadiista nabiga sala allahu calayh wasalam ee saxiixina waa sheegaysa oo ilaahay waxau yidhi ma kana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin muxamed ma ahaan abaa axadin min rijaalikum cid raggiinna ka mida mid aabbe u ah ma aha cinamada uu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam iyadoo yaryar oo carruur ay dhinteenoo waa saqiireen cid weynaatay oo rag noqotay kuma jirin marka cid raggiina ka mida aabbe uma aha walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin ha yeeshee wuxuu rasuulku ahaaday sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay buu ahaaday muxammed nebiyada kii lagu khatimay baanu ahaa oo nebi ka dambeeya oo dabadii la soo saarayo lasoo diraya ma jiro axaadiista saxiixe mutawaatirkaana waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam laa nebiya bacdii nebi iga dambeeya oo dabaday la soo dirayaa ma jiro saas aawoodee cidda sheegata nebinimo sheegata nebi maxamed dabadi oo tidhaahda dabadi baa laysoo diro lay waxyooday oo nebi layga yeelay waa gaaloobaysaa cidda u rumaysa cid sheegatayna iyaduna waa gaaloobaysaa liannahu yukadibu alqur'aan allah baa sheegay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inuu ahaaday kii nebiyada lagu khatimay nebiguna waa kaa sheegay laa nabiya bacdi waana jirtaa dad badan inay sheegtaan nebinimo waana soo baxeen waana soo bixi doonaan bal iyadaa nabigu dhiman sala allahu alayh wasalam oo weli nool yahay ayaa qaarkood soo baxeen markaasay nebinimo sheegteen waxaa ka mid ahaa musaylamata alkadaab lacnat ullahi calayh iyo alaswad alcanasi lacnat ullaahi calayh labaa nebiga isagoo nool soo baxay musaylama wuxuu ka soo baxay xaggaa najdi buu ka soo baxay markaasuu nebinimo sheegtay dad badanna raaceen waxaanu weliba lahaa anna rasuul baan ahay moxamedna waa rasuul mid kalena yaman buu ka soo baxay oo aswad la odhan jiray magaciisa aswad waa laqabkiise waxaa la odhan jiray cabhala cabhala magaciisa la odhan jiray dabeed ka aswad la yidhaahdo ee yaman ka soo baxay ee nebinimada sheegtay maalintuu nabigu dhiman doono habeenkeedii baa la dilay habeenkeedii ayaa la dilay kii musaylame la odhan jirayna saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa la dagaalamay hadda musaylama ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu anna ana muxamadan rasuulu waa lahaa laakiin wuxuu ku daraya ana rasuul baan ahay shahaadataynkii isagoo qiraaya odhanaya ayuu wax burinayuu ka ku laraayey oo ah isna waa rasuul ana rasuul baan saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa la dagaalameen abubakrin sidiiq radia allahu canhu ardaah ciidan buu ku saaray waana la dagaalamay aakhirkiina waxay ku dambaysay in ciidankii uu watay ninkaas gaalka ah ee nebinimada sheeganaya in la jabiyo isagiina la dilo isagiina la dilo waxaana dilay baa la yidhi waxshi waxshiyu bnu xarbin waa ninkii xamse dilay isagoo gaala dilay isagoo waxshi gaal ah addoonna uu yahay ayaa lagu yihi waa lagu xoreynaya haddaad xamse disho dabadeedna markaa goobtii uxud ayuu xamse ku dilay oo nebiga adeerkii ah markii dambe waa islaamay waa wanaagsanaaday saxaabadii rasuulku ka mid noqday musaylamana isagaa gacantiisa ku dilay wuxuu odhan jiray baa la yidhi dadka kii ugu khayrka badnaa iyo kii ugu sharka badnaaba waa dilay yani waa ugu khayr badnaa wuxuu uga jeedaa xamze khayr nisbiya wa ilaa marka waxa weeye nebigu waa ka khayr badan yahay nebiyadu waa ka khayr badan yihiin yani khulafada raashidiintu waa ka khayr badan casharat lmubashi baaqi alcashara waa ka khayr badan yihin marka nisbi bu uga jeeda almuhim dad badan baa nabinimo sheegtay nabiguna waa sii sheegay sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey oo waxa uu yidhi yakunu bacdii dajaaluuna kadaabuuna qariiba min halaaiina kulhm yaddaci anahu nabiy waxaa soo bixi doona qaar beenawaasiye ah qaar been badan oo beenawaasiya baa soo baxaya oo saddan ku dhow oo dhammaantood sheeganaya inay nebiya yihiin marka wax badan baa soo baxay waana laga yaabaa waxna inay baaqi yihiin xadiidkan soddonka sheegayaana waxay culammadu yidhaahdeen waxaa looga jeedaa waa ciddii arrinkoodu caanbaxay ee awood yeelatay ee dad badani raaceen wa ilaa haddaan sidaa lagu xambaarin khalqi fara badan oo aan markaa lagu xadayn karin soddon ayaa nebinimo sheegtay bale waxaa laga yaabaa dadka qaarkood marka xanuunada qaar ku dhacaan inay iska yidhahdaan waa lay waxyoodaa ama ilaahay baa waxaan iyo waxaan i amray ama waxa weeye nebi baan ahay marka waxaa looga jeedaa waa ciddii arrinkoodu caanbaxday ee shawka iyo awoodii atbaac badan yeelatay baa looga jeeda kuwa waayadan dambe soo baxay waxaa ka mid ah ee nebinimada sheegtay ghulaam axmed marza mid la yidhaahdo oo hindi ah dabeedna waxa uu aasaasay dad marka atbaacoo raacsan waxa uu markii hore yidhi waxaan ahay mahdi wuu ka dallacay oo wuxuu yidhi markii dambe siduu isagu sheegtay waxaan ahay almasiixu almawcuud masiixii la ballan qaaday inuu imanaayo soo degaayo oo ciisihii baan ahay buuri oo ciise saad u tahay ciiseha looma jeeda buu yidhi daatadiisu inuu imanaayo ee waxaa loo jeeda cid shabah ciise leh oo sifooyinkii ciise le baa iman doonta ciddaa la sheegayana waa aniga buui markii dambe wuxuu yidhi waxaan ahay nebi naaqisa nebi naaqisi ma jiraan nebi aan dhammays ahayn ayaan ahay buu markii dambe yidhi markii dambe wuxuu yihi waxaan ahay nebi kamila ah. kaanahu marba inuu dallacayo nebi dhammaystiran baan ahay buui marka ninka noocaasa firqad baa asaasay qaadiyaaniye la yidhaahdo iyagu se waxay isku magacaabaan axmediya isku magacaabaan mana aha axmediyada suufiyada aynu aqoon jiray ma aha isagaa ghulaam axmed marza baa la yidhaahdaa xataa axmedka qur-aanka lagu sheegay waa aniga buu yidhi kaa hindigaahi wa mubashiran birasuulin yaati min bacdi ismuhu axmed axmedku waa aniga buu yidhi oo sababta la yidhi wa khaatama anabiyiin qur-aanka ay ku sugan tahay wakhaatama khaatama loogama jeedo nebi inaanu ka dambaynayn buu yidhi ee waxaa looga jeedaa waa quruxdii nebiyada waayo kaatunka waa la ysku qurxiyaa abaatiil noocaasu ku hadlay aanu ahlu islaamka wax qabaa jirin culammadu waxay ku kulansan yihiin iyo muslimiintuba inay gaalo yihiin qoladaasi hindiya iyo bakistan iyo meelahaas ayaa asalkiisu ahaa wakhtiyadii isticmaarka uu dhulalkaa qabsaday ayaanu soo baxay waxyaaluhu la yimina waxaa ka mid ah inuu yidhi ingiriiska in markaa lala jihaado lala dagaalamaa waa xaaraan oo ma banaana marka wuxuu ahaa nin u shaqaynaya ingiriiska u shaqaynaya buu ahaa laakiin dad baa diin mooday oo raacay shibhu lqaarati alhindiya oo bakistan iyo hindiya iyo markii waxa weeye muslimiintii ay wixiisii aqbali waayeen iyo waxay wateen aynay markaa caddeeyeen inay gaalo yihiin markii dambe waxay isku gureen dee kii ay markaa u shaqaynayeen bay ka daba carareen ingiriiskii xaggaasay isku shubeen idaacad bay ku leeyihiin ingiriiska xoolo badan bay ku haystaan aad baana looga taageeraa soomaali aan badnayn oo midhara ayaa ku kedsoomay oo mooday wax saxan inuu wado ma badna dadka raacay laakiin afraad ama midhmidh soomaalida ka mida oo raacay waa jiraan qaarkoodna waaba kulannay oo waa doodnay marka firqadda noocaasa ee qaadiyaanyada la yidhahdee ghulaam axmed marza ka qabo inuu nebi yahay waa gaalo muslimiin ma aha waayo nebi nebi maxamed ka dambeeyo lasoo soo diraya ma jiro isagiina qarni iyo sharshar wakti laga joogo ayuu dhintay sheekh caalima ayay ishaaleen waa doodeen markii dambena waxa weeye mubaahalay sameeyeen oo kooda baatil sheegaaya inuu ilaahay markaa lacnado ou halaado wakti yar dabadii buu markaa dhintay ghulaam axmed marza sheikiina afartan san usii noolaa marka firqada noocaasa waa in aad iyo aad laysaga jaraa khaasatan dadka ingiriiska jooga maadaama marka markaysaga meesha ay nimankaasi markaa ka jiraan waxoodana marka ay ku faafinayaan weliba lacagta iyo mabda'ana ay isbarbar wadaan wayna aad iyo aad uga taxdiraan marka loo tegaya baa la yidhi kooda weyn masjid xagga dambe albaab xagga dambe dambeba masjidka laga soo galaa waxay masjidka ku magacaabayaan dabadna halkaa marka laga soo galaa kabaa la bixinaya jilbaha la dhiganaya halkaasaa laga soo gurguuranaya rag waaweyn oo macruuf ah xataa saa sameeyey oo yidhi anigu ictiqaadguma tegina lacag baan ka soo qaadanayay mase magacaabaayo arrinka noocaasa waa in markaa lagu baraarugsanaadaa waana in la ogaadaa inay yacni markaa muslimiin aynay ahayn yaan laguna qaldin axmedyadii la aqoon jiray ee suufiyada ahaa yaan lagu qaldin baa iswaafaqay isku mid ma aha magacooda saxdaa qaadiyaaniyaa la yidhaahdaa laakiin si ay dadka usoo urursadaan bay axmediye isugu magacaabeen kuwaas waxayna u qabaan ghulaam axmed marza inuu nebi yahay marka la yidhaahdo laa nebiya bacdii sawta axaadiista ay ku soo aroortay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in lagu qaldo oo la yidhaahdo oo sawdooyinka ictiqaadsan in nebi ciise iman doono aakhiru zamaanka saw nebi ciisaba ma aha nebi nebi moxamed ka dambeeya oo dabadii imanaya sala allahu calayhi wasalam jawaabtu waxay tahay nebi ciise nebinimadiisu waa ka horraysay nebi moxamed oo wakhtiga lasoo diray ee lasoo saaray waa ka horraysay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam aakhiru zamaanka markuu yimaadana shareecadii nebi moxamed buu raacayaa ee mid isaga in la raaco uu dadka ugu baaqayo ma aha isagoo ruux nabi isagoo ruux marka ummada nebi maxameda ah ka mid ah ayuu raacayaa shareecada nebi maxamed una hoggaansamaya kuna camal falaya injiishii lagu soo dejiyey kuma camal falayo ilaahayna kuma caabudayo waxaa allah ku caabudayaa shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dicsadiisuna waa ka horeysay nabi moxamed sala allahu alayh wasalam saas aawoodee laa nebiya bacdii waxaa looga jeedaa nebi dabaday la soo dirayo oo nebi laga yeelayo oo hore aan nebi looga dhigini ma jiro yacni bicsa jadiida oo nebi lasoo dirayaan jirin baa laga tilmaamaya amaa nubuwo mutaqadim ka ah oo ka horeysay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam cid ku sifaysan inay soo degayso ama imanayso lama nafyin ciddaasina